بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ للمكره والأصح وحصح بضا imtinaacu takliifi alghaafili ka ghaafilka ah takliifkiisa iyo kelifidiisu mumtanic inay tahay walmulja-i iyo ka mulja-a ah ee loo baahiyey takliifkiisu inay mamnuuc tahay lalmukrahi ka mukraha ah ee la qasbayose takliiftiisu inayna mamnac ahayn fain iqtadaa haddii uu dalbo ficlan ficil hadduu dalbo ficilka oo gayra kafin hadhid kayrkeed ah iqtidaa'an dalbid jaaziman jaazim ah fa iijaabun iijaab iyo waajibin baa la odhan ow amase hayra jaazimin mid aan jaazim ahayn ayuu dalbay fanadbun sunne ayaa la odhan ow amase kafan reeb reebtoon laga reebtoonaado ayuu dalbay dalaban dalab jaaziman jaazima ama iqtidaa'an jaaziman iqtida jaazima fa taxriimun xaaraan baa la odhan ama xarimid ow hayra jaazimin ama midan jaazim ahayn iqtidaa'an hayra jaazimin buu dalbay binahyi nahyi buuna ku dalbay maqsuudin loo qasdayo fakaraahatun karaaho weeye ow bigayri maqsuudin ow bigayri nahyin ama nahyi gayrkiibuu ku dalbay nahyiga oo maqsuudin maqsuuda oo loo qastayo gayrkii fa khilaafu lwlaa khilaafu lowle ayaa la odhanayaa ow khayara ama wuu doorgeliyey oo labadiibaa la simay fa ibaaxatun ibaaxo weeye oo ibaaxa lagu tilmaami wa curifad waa la gartay xuduuduhaa tilmaamaheegana waxaa laga gartay hadda ereyadii aan sheeg sheegaynay wal asaxu ka asaxa ee sixada badani taraadufulfardi faralku fangelidda uu fangelayo weeyey walwaajibi iyo waajibku inay isfangelayaan ay isku macno u yihiin muraadif inay isla macno yihiin kalmanduubi waa manduubkii iyo walmustaxabi mustaxabkii iyo watadawuci tadawucii iyo wasunnati sunnadii oo kale iyo ereyo kaloo lamid a wاlkhulfu khilaafku lafdiyun waa lafdi wa annahu laa yejibu ma waajibayo itmaamuhu sunnaha dhammaystirkiisu ma waajibayo wawajaba wuu waajibay fi nusuki nusuga iyo cibaadada dhexdeeda liannahu isagu ka fardihi faralka oo kale weeye niyatan xagga niyada iyo wagayraha xagga kayrkeedba waxaan filayaa kitaabkan matniga waxaa ka maqan ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا intaasi matniga inaynu ku olin baan filaya matniyadeena may ku taallaa intaasaa matniga ka maqan wayatacallaq alkhitaabu cindana bilmacduumi tacalluqan macnawiyan matniguu qoraya miya ha sax wey maasha allah culimo waxaan haddaba arki doonaa biidni illaahi tacaala ama cashirkeenna shanaad ee kitaabka lubul usuulka uu ka bilaabmaya xukunkii baynu ku soo dhex jirnaye maxkuumu calayhiga ayuu ka bilaabmaya maxkuumu calayhiga la xukumaha ayuu ka bilaabaya maxaynu nidhi maxaa wanaagsan mas'alada xukunka marka laga warramayo afar dhinac in laga sharxaa fiican baynu nidhi xukunka laftiisa waa in la sharxaa ma soo sharaxnay xukunkii maxaynu soo nidhi walxukmu khiطaab اllah almutacalaqu bificli اlmukalaf xukunka waynu soo sharxnay markaa waxaa kaloo wanaagsan baynu nidhi in la sharxo xaakimka xaakimkana si dimniya buu sheekhu usoo taabtayoo wuxuu soo yidhi markuu mas'aladaa ka hadlayey falaa yudriku xukmun ilaa min allah xaakimku waa ayabay ka dhigan tahay markaa waa allah in ilxukmu ilaa lilaah mas'alada labaad oo xaakimka ana waynu ka hadalnay mas'alada saddexaad waxa weeyeen maanta ka hadlaynaa waa laba mas'aloo soo hadhay saddexaad iyo afraad baan ka hadlaynaa maxkuumu calayhiga oo la xukumaha ah ka xukunka la saarayo iyo waxaynu ka hadli doonaa maxkuumu bihiga xukunka laftiisaba shayga la xukumayo xukunkii laftiisii baynu ka hadlaynaa kolkaa maxkuumu calayhigii iyo iyo maxkuumu bihigii labadaa ayaa cashirkeenna maantu taabanaya welibana maxkuumu calayhiga ka xukunka la saarayo si guud waynu usoo taabanay oo xukunka tacriifkiisuu ku jiray waa mukalafka alxukmu khitaabu llaahi almutacaliqu bificli lmukalaf mukalafkaasaa maxkuumu calayhi la yidhaah qofka xukunka la saaro inuu mukalafka yo maxkuumu calayhigu mukalafka inuu yahay halkaasay si dimniya ugu soo jirtay maxkuumu calayhigaa waxaa laysku haystaa afar ka mid a afar kamida oo afartuba maxkuumu calayhiga ah ka xukunka la saaraya ah ayuu sheekhu si gaar ah ayuu u soo reebay afartuba waa maxkuumu calayhi koobaad waxa weeye ka u horeeya waa ka la odhanayo haafilka alhaafil qofka haafilka loo yaqaano maxkuumu calayhi buu noqon lahaayo waa kii xukunka la saarayay sharcigu muxuu ka qabaa qof kaafil ah in xukun la saaro waa ka koobaad kaafilka ka labaad ee maxkuumu calayhigi ihi waa almulja ka loo yaqaano mulja waa ka shayga loo baahiyey ama si daruuro ah ugu baahan ka saddexaad eeee maxkuumu calayhigi ihi waa almukrah ka la yidhaah ee la qasbo ka afraad ee maxkuumu calayhigiina waa almacduum ka aan jirinba ka aan jirin ma waxaan jirin xukun ma la saari karaa horta ilaahay wax maku waa waxaan jirin wax maku waajibiyaa waxaan jirin wax maku ilaahay maku waajibiyaa wax ma laga xarimaa hadda ma jiraba afartaa qodob oo afartuba maxkuumu calayhiga isla soo hoos ayaynu arkaynaa waxaa masaladeenna ugu horeeya ka aynu ku tilmaamayno alkhaafil takliifu lghaafil culimmadu maxay ka yidhaahdeen takliifu lghaafil qof haafila in la kalifo maxaa laga yidhi haafilku waa ismi faacil oo ficilkiisu khafale uu ahaa haafil waa qof khaflad ku jira oo moog sharcigu muxuu ka qabaa haafilka waxay culimadu ku macneeyeen inuu yahay qof warkaba moog sida tusaale ahaan qof hurdo oo kale weeyi qof hurda waa qof qaflad ku jira weeye wuu hurdaa haddaba qofkaa aan waxba garanayn wahuwa man laa yadri baa la waa qof aan waxba garanaynin waa ka naa'imi iyo wasaahi oo kale qof hurdo iyo qof sahwi ku jira oo kale weeyaani sharcigu muxuu ka qabaa in qofkaasi uu la kelifayo xilliguu kafladda ku jiro iyo inaan la kalifayn inuu mukalaf yahay oo xukunkan la saaray oo ka tegidiisa lagu cadaabayo laimaatinkiisana loo ciqaabayo fiqigu wuxuu ka warramayey qofka mukalafka a ah ficilkiisa qof hurdaasa gacanta ma dhaqdhaqaajiyo maxaynu ku tilmaanaa qofka hurdaa markuu gacanta dhaqaajinayo dhaqaajinta gacanta ma waajiba ma sunna ma karaahiya ma mubaaxba maxaynu nidhaahna ma xaaraanba qof hurdaa markuu isrogayo isagoon isagoo hurdoon is ogeynsa isma rogo ficilkaa maxaynu ku tilmaanaa maxaynu odhanaynaa waa ile qof hurdaa ficiluu samaynaye si kale haddaan u dhigno qofku markuu hurdo haddii uu seexdo maalan salaadii makrib in yar ka hor salaada casr markuu tukaday buu seexday wuu tukaday casarkii wuu seexday ilan qof qaadiraa oo safara buu ahaaye makhribkii buu ka hurday oo cishaa'igiibuu ka hurday oo salaadii subaxee dambe ayuu ka hurday dhowr habeen buu qaadiro ahaa barqinkii dambe unbuu toosay isagoo casar gaaban seexda unbuu barqinkii dambe toosay imise salaadaa dhaafay saddexdaa salaadood ee hurdada ku dhaafay hurdo uu kasay ma aha kaska ma aha wayna dhacdaa qofku isagoo hurda beri baanan u garanayaa intaanu meel soo marnay ayaanu madaar ku jactadnay markaasaanu soo marnayoo waxoogaa ma dhowr dhowr iyo konton saacadood baanu joognay waxa dhacay nin nagamid ahaa ayaa salaadaha markuu gurigiisii yimid oo halkana ah, ayaa wuxuu yidhi markaan weysaysto isagaa iga odhan mar alle markaan weysaysto ayaa sijaayadda la idhigayey buu yidhi markaan sujuudunba sujuudda ku gemayo xaggaan baan u dhacayay buu <laughs> anoo sujuudsan uman hurda de waan watay uman hurdadaydaa haddana salaad kalaa timaad waa lay toosiyaa uan rkactuko markaan weysaysto baan sujuudda galaayo bes waa sii wataa uman hurdadaydii waad aragtaa qofku haddaba hadday hurdada saasoo kalihi salaadaha kaga tagaan shareecadu maxay ka qabtaa baa la odhanaya haba yaraatee wax dembiye kuma leh qofkaasi mukalafna ma aha xilliga xaaladaa uu ku sugan yahay ma aha hadduu hebel seexday hurdadaasay takliiftii kaga tagtay oo maanta kadib hurdadaa dabadee takliifba ma aha macnaheegu war xilligan aad hurudeed haafilka tahay xilligaasoo quraa laga hadlaya xilligan aad kafladda ku jirto eed hurudeed warka moog tahay xilligaa takliifi kuma saarna maxay culimmadu talow ku sababeeyeen waxay idhaahdeen muqtada takliif baa jira takliiftu shay ay dalbayso ama ay keensanaysa baa jira waxa weeye muqtada takliifku alityaan bishayi imtihaalan shay marka lagu saaro ee lagu dhaha waajib buu kugu yahay waa inaad la iman kartaa shaygaa waa inaad la iman kartaa lagu saaray ood fulinaysaa imtithaal welibana aad u fulinaysaa imtihaal baad u fulinaysaa nin hurdaa haddaba hadii la yidhaha salaada ad hurdaa waajib bay kugu tahayo mukalaf baad hadda ku tahay adoo hurdaa ma aha markaad toosta ma aha markaad soo jeeda ma aha adoo hurda ayaad mukalaf ku tahay haddii la yidhaah miyuu og yuu la socdaa miyuu la iman karaa waxaa la yidhi wahuwa hayru mumkinin min alghaafil qofku hadduu kafladba ku jiro uu hurdo ama uu naasi yahay suurtagal maaha inuu la yimaado haddaba mukalaf ma aha qofku markuu hurdo talow yaa la raaciyey oo xaggee la raaciyey waxay ku bineeyeen culimmadu waxay yidhaahdeen waa binaaan cala mtinaaci takliifi bilmuxaal cala mtinaac bilmuxaal mas'ale loo yaqaan baa jirta atakliifu bilmuxaal oo khilaafi sideeda u ah atakliif bilmuxaal shay mustaxiil ah oon dhacaynin suurtagal ma in lagugu kalifaa oo lagu yidhaha la imo atakliif bilmuxaal annaga kaafilku wuxuu noogu jiraa bay culimada qaarkood min baabi takliifi bilmuxaal sideeda iyaduna khilaafi bay u tahay hadala soco xagga dambe wal asaxu inaga odhan doonaa atakliifu bilmuxaal shay mustaxiiloo lagugu kalifayo oo kale ayuu annaga nooga dhigan yahay adoo lagu yidhi hawadan duul hadduu ilaahay na ka warran waxaan idinku waajibiyey inaad maanta duushiin cirka dhulka dhexdooda dhammaantiin gacmaha un saadhoo duula ka duuli waayo waan ku cadaabayaa ya umaad samayn kartaa min baabi takliifi bilmuxaal kaa ayuu loogu jiraabay culimada qaarkood qabaan culimada hadda waa masale khilaafiya iyada oo ragga qaar baa qaba ha oo sheekeenuba xataa uu inoo xagga dambe inooga keeni doonaayo wal asaxubu ina odhan doona waxaa xoog badan buu ina doona sheekhu siduu qaatay isagoo takliif bilmuxaal ka hadlaya baabashaa dambe ayuu inoogu keeni insha allah kolka waxaa jira ragga qaar baa qaba inuu ilaahay kugu waajibin karo uu ilaahay kugu kelifi karo atakliifu bilmuxaal hadaba baabkaa ragna way diideen ragga diidey markaynu eegno waxyaabahay ku diideen takliifu lghaafil waa min baabi takliif bilmuxaal bay yidhaahdeen culimada qaarkoodna waxay yidhahdeen warka daaya o atakliif bilmuxaal waa shay aan suurtagal ahayn in lagugu kelifo sidaa maaha annaga kaafilkuye waa takliifulmuxaal dhaha min baabi takliif ilmuxaal waa mas'alo kale iyaduna takliif ilmuxaal kolka sidaba kaafilku ma ma wuxuu gelayaa qaacidada takliif bilmuxaal la yidhaah mise wuxuu gelayaa qaacidada takliifulmuxaalka la yidhaah ba'dan yari macnay wadataa way kala duwan yihiin labada ereyna takliif bilmuxaal waa khalalkan aan shayga loo samayn karaynin oo ka lagu saarayo ku jira shayga lagugu waajibiyey oo khalal uu ku jiro ayaa la yidhaha takliif bilmuxaal waa khalalku qofka inuu ku jiro qofka ayuu khalal ku jiraa kolga qofkan laftiisa shayga waad samayn kartaaye qofka laftiisuu khalal ku jiraa haddaba kaafilku ma takliif bilmuxaal baa oo shayga uu samaynayo ee salaadoo kale aan la samayn karin mise waa takliifulmuxaal oo qofka ayaan samayn karaynin labadaa masale waa masale hadda laba masaloo la isku hayo weeye laftoodu sidooday xukun ahaan inoogu imanayaan oo labada masale xukunkooga ma sharxayno keliya waxaynu sharxaynaa haafilku labadaa midku noqonayo takliif bilmuxaal iyo takliif lmuxaal midku baabkiisu gelaya takliif bilmuxaal waxaan ku ihi ba keento waa inuu khalalku shayga lagu saarayo lagugu waajibinayo uu ku jiro sida hawada duuloo kale marka lagu leeyahay ama nin cagalo oo carar la leeyahay orodisa siidaa waad cagalaadahay takliif bilmuxaal takliif eeg eh, takliif bilmuxaal shaygan aan suurtagal ahayn shayga lagugu waajibinayo ayaan suurtagal ahayn iyo meye qofka ayuuna suurtagal ka ahayn qofku khalalku ku jiraa qofku hadda khalalku ku jiraa waxa weeye eh, minha eh, baydaawi oo kale wuxuu qaatay inuu yahay min baabi takliif almuxaal ee una ahayn min baabi takliif bilmuxaal adigu ka doontaba dhaho qofka ninka gaafilki ihi waa min baabi takliif almuxaal waxaan suurtagal ahayn oo qofka la amrayo wey waxay culimadu yidhaahdeen waxa la shardiyaa oo takliifta loo shardiyaa alimtihaal waalfahmu qofku inuu waxaan samayn karo ku dulmi karo uu fahmayana haddaba qof hurda ama qof ilowsani fahankii ayaa ka maqan fahanka ayaa gebi ahaanba ka maqan qofku markuu hurdo mana samayn karoo kuma dirmayo sidaa darteed waxaynu odhanaynaa wal asaxu qowlka sixada badan ee asaxa ihi imtinaacu takliifi lghaafili ka kaafilka ah ee kafladda ku jira takliifkiisu inuu mamnuuc yahay weeye ereyga kaafil a ah waynu macnaynay ereyga takliifka ana qole waxay ku macneeyeen laba qowl baa laysku qabto qole waxay yidhaahdeen waa dalabu maa fiihi kulfa qolana waxay yidhaahdeen waa ilzaamu maa fiihi kulfa ilzaamkaynu qaadanaynaa ilzaamu maa fiihi kulfa wax culays iyo mashaqo ay ku jirto oo lagu yidhi lagu saaro oo lagu yidhi samee lagugu laazimiyo kaa ayaa la yidhaahdaa takliif haddaba sheekhu markuu yidhi walasaxu imtinaacu takliifi lhaafil ta ereyga takliif ihina uu yahay ilzaamu maa fiihi kulfa uu yahay shay culays iyo mashaqa ay ku jirto oo lagugu laazimiyey baa takliif la markaynu nidhaa war qofka kaafilka ah sunnaha waa laga rabaa oo karaahiyada waa laga rabaa inuu ka tago oo ibaaxada axkaamtii dee akaam axkaamtii axkaamtii aynu naqaanay ee shanta ahayd waxa kolkaa imika meesha mamnuuca uun wixii kulfa ay ku jirto wixii takliif ah takliiftu waa maxay ilzaamu maa fihi kulfa marka la yidhaahdo waa waajib iyo xaaraan ragga qaarkoodna waxay idhaahdeen sunihii iyo karaahiyaduna way soo gelayaan afartaa unbaa qofka laga dhaafay markaa waajibka iyo xaaraanta qolo labadaasaa laga dhaafay bay yidhaahdeen qolona may e labadaasu ilayin ilzaam baa meesha yaalla ilzaam sunuhu ma ilzaam baa sunuhu ilzaam maaha dee karaahiyadu ma ilzaam baa karaahiyadu ilzaam ma aha haddaynu nidhaahno ereygan takliif ihi waa ilzaamu maa fiihi kulfa wax kulfo iyo mashaqa ay ku jirto oo lagugu laazimiyey kolka haafilka waxaa laga dhaafay takliifka oo ilzaamu maa fiihi kulfa ah waxaa laga dhaafay bay noqonaysaa maxay waajib iyo iyo xaaraan labadaasaa laga dhaafay bay noqonaysaa oo haafilkii labadaa unbuuna mukalaf ku ahayn sunihii iyo karaahiyadii uu ku yahay laakiin mukalaf waxyaabihii kale haddii aynu nidhaahno takliiftu ilzaam maahe waa dalab haddaynu nidhaahno dalabu maa fiihi kulfa haddaynu nidhaahno waxa inaga baxaya un takyiirkii ibaaxadii unbaa inaga baxaysa waajibku waa waa dalab baa ku jira oo samee baa lagu leeyahay kulfa mashaqana way ku jirtaa sunnaha dalab baa ku jiro waa lagala dalbayaayoo tukaan lagu leeyahay xaaraanta ka tag baa lagu leeyahay karaahadana ka teg baa lagu leeyahay afartaasaa isla soo gelaya ereygan takliif ah ee laga dhaafay qofka kaafilka ah waa haddaynu takliifta maxay ku macnayno dalabu maa fiihi kulfa haddaynu ilzaam ku macnaynana maxaa isla soo gelayaa labadii unbaa isla soo gelayaa culimmadu waxay yidhaahdeen kii lagu macneeyaba qofka xukunba ma saarna macal ibaaxadii takhyiirkii baan xataa saarayn macal takhyiirkii ayaan qofka saarnayn haddii uu yahay khaafil ama saahigii ha noqdo ama naasigii ha noqdo ama nasaahigii ha noqdo ama naa'imkii ha noqdo ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado ama musaafir ha ahaado ama muqiim ha ahaado ama caalim ha ahaado ama jaahil ha ahaado qofku kol hadduu haafilba yahay takliiftiisuu kaa culimaa qabta warka ka daaya oo qofka kaafilka ah ha la yidhaahdo ficilkan uun buuna dembi ku lahayn ee takliiftu sideedii way saaran tahay sideedii takliiftu way saaran tahay ee ficilka uun buuna qofkani ku dambaabaynin oo markaad huruddo salaadii waajib way kugu tahay salaadii waajib way kugu tahay ka tegiddeeduna xaaraan way kaa tahay laakiin hurdada markay kugu dhaafto tegiddaa aad ka tagtay dembi kuma dembaabaysidoo ilaahay kuuma cadaabayo salaaddaa aad tukan weyday laguma qabanayo tegiddaa aad samaysayna laguma cadaabayo ilain aqimi salaata lidikri bay ahayd lidikri bay ahayd kolka waxay leeyihiin hal la yidhaahdo ansax sheekhu wuxuu uga cibaareeyey ereyga ansaxa wuxuu sheekhu uga cibaareeyey waxa ka soo horjeeda saxiix baa kasoo eh, hayru ansax baa ka soo horjeeda ansaxi hayru ansax baa ka soo horjeeda khilaafkana khilaaf ay muctasiladu ku jirto ma aha khilaafka muctasilada cindanaa buu ina yidhi ayaan kuugu tilmaami doonaa khilaafkan wal asaxu uu leeyahay ama ha ahaada madaahibkii kale ama ha la kala duduwanaadee kollay muctasilo kuma jirto wixii muctasilo ka soo hadhay oo dhan halkan kale way soo geli karaan oo ama ha israacaan ama ha kala baydhaan wal asaxu sheekhu wuxuu ku garab maray kitaabka kitaabkii uu ka soo gaabiyey kelmadan wuu ku garab maray garab markuna waa xagga tacbiirka oo jamculjawaamicu mas'aladan wuxuu yidhi wasawaabu imtinaacu takliifi alghaafili halka wal asaxu uu inaga yidhi ayuu wasawaabu isagu qaadanaya wasawaabu way istegayaanuno farqi weyni uma dhaxeeyo ama wal asaxu dheh ama wasawaabu dheh wal asaxu qowlka sixada badani imtinaacu takliifi alghaafili qofka ghaafilka ah takliifkiisii inuu mamnuuc yahay weeyaan waa kow walmulja'i mulja'ana takliifkiisii inuu mamnuuc yahay weeye qowlka asaxa ah waa kii labaad qof mulja'a isna waa mukalaf lama odhanayo waa sawaabka ama sixada asaxa mulja'u ereyga almulja markaynu eegno waa ismi mafcuul oo ficilkiisu afcalo ahaa maxaan ugu dhawaaqaa ficilka mulja uu ka yimid alja buu ahaa alja ismigiisa mafcuul baa maxay la odhanayaa almuljau muljau waxa weeye qofka loo baahiyey ee loo dhibaato geliyey shaygan mulja baa la odhanayaa haddaba muljuuna mukalaf ma ahaa muljaa waxaa lagu tacriifiyaa waa man yadri waa qof garanaya waxa walaa manduuxata lahu aan ka baydi karaynin can ilwuquuci calayhi inuu dusha kaga dhaco shaygan inuu ku dul dhaco kama baydi karo laakiin wuu og yahay waxan waxani wuxuu yahay wuu og yahay waa qof diraaye leh oo wax garanaya sida kii hurda iyo kii ilowsanaa ma aha waxa weeyaan masalan qof baa gebigiisaba ul laga dhigtay ul haddii lagu xidhxidho oo gacmaha iyo lugaha inta lagaa xidhxidho sidaa lagu dhiso niman xoog xoog badan intay lugaha ku qabtaan iyo gacmaha oo sidaa lagu warfiyo ilmo yaroo halkaa taagan madaxa lagaaga dhufta ka waran lagugu garaaca dadka ka waran gig kolka ayaa dilaya dadka adaa dilaya dee waa adigiibaa ku dhacaya dhabarkaagii iyo misgahaagii iyo hadaa doonto inta jilibkaaga sidaa loo loo laabo ayay rag ka badan intay ku helaan baa jilibkaagii sidaa loogu dhufanaya gig qof kale wuu dhimanayaa qofkaa kale kolkaa qofka maxaynu ka yeelnaa qofka noocaaya maxaynu u aragnaa waa mukalaf ma nidhaahnaayo ficilkaa mukalaf buu ku yahay miyaynu nidhaahnaa oo qofkaasi waa qof loo cadaabayo qofka jilibkiisaa ku dhinta mise ninkani waa ul e ficilka waxa samaynayaynu nidhaahnaa kahee ka usha gacanta ku haya ka ku dhufanaya ayaa dembiga le saw maaha waa hubaal inuu ka ku dhufanaya dembiga leeyahay qofkani haddaba mukalaf maaha waxaa lagu tilmaamaa oo suwarka mas'alada soo gelaya dabaqan adigoo saaran masaajid dabaqa adigoo saaran oo kuwa yaryar iyo dad badaniba ay kaa hooseeyaan ayay saddex nin isku kaa qabteen saddex nin baa caadi intay iskugu kaa qabteen oy kaa buuxsadeen saa kugu qabteen ayaa adoo arkaya ay ninkaa saddexdaa nin moog ee koosaada fadhiyaanu madaxooga kugu dhufanayna wayba kusii daayeenba markay kusii daayeen sii socotid sawma arkayd halkaad ku dhacayso dee laakiin maka bayri kartaa huwa man yadri waa nin garanaya waxan laakiin laa manduuxata lahu can ilwuquuci calayhi inuu shaygaa ku dul dhaco kama baydhi karo culimmadu waxay yidhaahdeen qofka mulja-a ah la odhanayo waa qof halkaa laga soo tuuray oo kale hadduu hadda isagu iska soo tuuro ma aha waa qof halkaa dabaqoo kale laga soo tuuray ama diyaarad buuba ka soo dhacayba qof baa diyaarad diyaarad maraysa ka goostay ka soo dhacay kuu ku dul dhaco khiyaaruu kaga baydho muu leeyahay iyo awooduu kaga baydho awooduu kaga baydho male kolka hadaba qofkaasi mukalaf buu ku yahay inuu qofkan ku dul dhaco oo ilaahay baa ku duldhac odhanayoo ku waajibinaya maya haddaba ha ku duldhicina labada daraf midna mukalaf kuma aha tarkiga iyo ficilka toona midna mukalaf kuma aha waxaa lamida qof gaadhi wata qofku waa diro waloo gaadhi buu watay isaga xaggiisana taqsiirtu ma saaro oo dee xawaaro waxaa jira wadooyinka nidaamyo loo sameeyey baa jira ee taksiir xagga socodkiihi kuma jirto oo qofkani si xun buu u cararayaa lama odhanayo midda kale tacahud xagga sayaarada dayacaad xagga sayaarada iyo gaadhiga ku yimidna ma jiro oo qofkani gaadhiga furuhun ma geliyo ma wato uune waa gaadhi gudihiisa eega oo gaadhiga gudihiisa wuu eega taayiradiisa iyo hobaskiisa iyo birihiisa waa nin giigiijiyo oo eega kolkaas sabab loogu nisbeeyo dayacaad ma jirto hadday xagga socodka tahay iyo haddii ay xagga birta ishaysigeega tahayba sabab loogu nisbeeyo dayacaadi ma jirto qofkaa alle wuxuu qadaray isagoo socda inuu gaadhigii biriigaba ka waayo gaadhigiibuu biriigii ka waayey gaadhigii waa bilaa biriig steerinkii leexinayeyna wuu ka waayey ilan qofka halkaa taagan steerinku haduu kuu shaqaynayo bilaabiriigba gaadhigu ha noqde e ilan jiidh lagu odhan maayo hadday xaggani khatar ka jirte xaggana xaggaagana hadday khatari ka jirto war biriishba ka duulo ka baydh qofkan dee ila waa laba nafoodoo la badbaadinaya ha dooranin taada eh. taada do haddaad istidhaa taadun badbaadi haddaad istidhaa taada badbaadi oo kan jiidh walow ilan waxa weeye magunbaad ka bixini haddaad istidhaa dee kaasi waa khatar waa dili hadduu steerinku kuu shaqaynayo adiga khiyaarka lagu saaray gacantaada kan ku dhimanayo badbaadi adiguna ilaahay baad gacantiisa ku jirtaa ilaahay suu doonaha kaa yeele ama haku dilo ama haku badbaadiye adigu kan gacantiisa aad gacantaada ku dhimanaya kan badbaadi baa lagu odhanaya haddaba haddii gaadhigii dhinacaad u leexisaa ayna jirin biriigiina aad ka weydo steerinkiina uu kuu shaqaynayo gaadhigii wakaasoo u cararaya waad ku dhex jirtaa haddaad ka boodid wakaa u cararaya maxaad samayn ma ka baydhi kartaa qofka ma ku baydhi kartaa qofkaa ficilka halkaa ka dhaca dembi kuuguma jiro haddaad laakiin si xun u eryeyso ama meel magaaloah ama meel sukaanka dadku ay degan yihiin ama socodka loogu talagalay gawaadhid waani waa bir oo socod baa loogu talagalay adigu haddaad iminka maalan dooxaas oo daadmaray oo qoyan hada meel ciyaalku ku siibtaan haddaad orad isdhigto so adu ismaadan jebinin ya mise waaad odhanaysa waa kusiibtay waa ku kufay adaa isjebiyey xaaji kolkaa waawey sabab adigu ad leedahay waa inayna meesha oolin qofka haddaba mulja'a ah la odhanayo oo tacriifkiisu kaa uu yahay asaaqid min shaahiqin calaa shaksin yaqtuluhu laa manduuxata lahu cani lwuquuci calayhi baa la shaksiga gidaar ka soo dhacay dhinacu uga baydhana aan haysanin dee kamaba baydhi karaba lama kelifin oo mukalaf ma aha ficilka iyo tarkiga toona hadda ficilkuun ma aha ficilka iyo tarkiga toona mukalafku ma aha ficilka iyo tarkiga toona mukalaf ku noqon maayo la odhan maayo qofkan ku duldhac oo ku duldhiciddaa ilaahay kuma waajibinayo ka baydhiddana ilaahay kuma waajib ma ficil buu leeyahay isagu waaba ul yare sida inoo muuqata qofkaa laysa lahu ikhtiyaar walaa huwa bifaacilin wainamaa huwa aalatun maxda ka sikiin fi yadi lqaaطici baa la yidhaahdaa qofkani waa midi ninka wax jarjaraya gacanta ugu jirto ugu jirto oo kaluun wax alla wax aynu odhanayna halkaa waxbaa looga nisbayni ma jirto haddaba talow muljaa a mukallaf maaha oo ansaxa culimmadu waa kuwan diiday jamculjawaamicuna halkaa ansaxa aw inaga nidhi sawaabuubaad ku tilmaamay muljaa in la kalifaa talow inaan la kalifin oo imtinaacu takliifi lmulja sidaynu ognahay ma waxay iska soo hoosgelaysaa mas'aladu jawaazu takliif bilmuxaal mise waxay soo hoosgelaysaa mas'aladu jawaazu takliif اlmuxaal ma takliif اlmuxaal ba oo min baabi takliif اlmuxaal mise waa min baabi takliif bilmuxaal ba baynu ku daraynaa hadda ba waa bilmuxaalo ficilkan buu maanta khalal ku jiraa ficilkan baanad samayn karaynin dayna karaynin adigu adu ul tahayba ul ayaa tahay wax alla waxaad ul kaga duwan tahay markaa aad mulja'a tahay ma jirto sidaa darteed haddaba qofku mulja hadduu yahay mukallaf ma aha oo wax alla wax saarani ma jirto waayo qofkan ficil looma nisbayn karaba laa yunsabu ilayhi ficlu baa la dhaqaaqan uu samaynayo uu socduu qofka ku dilayaana waa dhirta yaray dabayshu mataqaanaa dabayshu lulayso oo kale dhaqaaqeegoo kaluun weeye halkaasay la mareen wal asaxu waxa sixo badan imtinaacu takliifi lghaafili qofka ghaafilka la odhanayee gafladda ku jira takliifkiisu inuu mamnuuc yahay walmulja'i qofka mulja'a ah ee loo baahiyey ama loo dhibaato geliyey shayga takliifkiisu inuu mamnuuc yahay labada mas'aleba waynu aragnaa lalmukrahi mukrahase maya weeyi mukraha mukruhu waa la qasbe qofku hadduu mukrah yahay qof mukraha ah oo la qasbayo haduu yahay isagu mukalaf wuu noqonaya mukrihii waa mukalaf sheekheenu mas'alatu lmukrah wuxuu ku khilaafay asalkiisii jamculjawaamica ahaa uu ka soo gaabiyey ayuu mukraha ku khilaafay mukraha marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa mukrahu ikraahu meelana wuu galaa meelana ma galo sidiisaba horta ikraah meelana wuu galaa meelana ma galo mukrahu wuxuu kaga duwan yahay mulja-ii hadda aan haynay waa man yadrii sow kii maynaan lahayn laa manduuxata cama sow maynaan lahayn waa man yadrii walaa manduuxata lahu cama ukriha calayhi ilaa bisabri calaa maa ukriha bihi qofku inuu sabro waxaan ku sabro mooyaane xal kaloo u banaani ma jirto waa markuu mukrah yahay haddaba mukraha waa la isku khilaafay oo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen war mukrah waa mukalaf sheekhana kamida kitaabkiisa aan hayno culimada qaarna waxay yidhahdeen mukrahu ma aha mukalaf sheekhii asalka qoray ee jamculjawaamica qoray ayaa kamida qofka mukraha ah bal haddaba isna aan qiimayno ikraaha oo qasab qasbidii ihi waxna way gashaa waxna ma gasho horta taa aan ogaano ikraahu qalbiga ma galo wixii qalbigaaga ku tacalluqa ikraah ma galo laakiin qowlka carabka iyo iyo xubnaha ayuu ikraahu galaa waxaad xubnaha ka samaynaysid iyo waxaad carabka kaga hadlaysid labadaaba ikraah wuu galaa laakiin qalbiga waxa yaalla ikraah ma galo miyaanku odhan karaa waa qasab e waxaad waraaqdaa u haysataa qalbiga waxaad ugu qabataa inay tahay dhagax haddii kale waan ku dili arma ku qabatay qalbiga inay dhagax tahay dee haabaad iska odhan kartaa adigoo inay waraaqtahay qalbiga ku haysta ma cid baa qalbigaaga arkaysa ikraahu ma galo ayay culimadu yidhahdeen horta ko waxyaabaha qalbiga ku tacalluqa hadii lagu yidhaha laba ilaah inay inay xaq yihiin ayaan kugu qasbayaa oo lagugu garaaco laba ilaah rumee qalbiga ha laba ilaah xaqaa jira dhe eg carabka ha ka odhan qalbiga ka aamin baa lagu laba ilaah inay jiraan dee ma halayska kaa garaacba haddii la doone afka wixii laga maqlo mooye qalbigaaga miyaa la bedeli karaa waxaa baro iyo waxaa ha baranin waxaa saa u garo iyo waxaa saa ha u garan ikraahu ma galo meelaha horta waa mas'alo sheekeennanina uu isku wada duuduubay oo wuxuu yidhi lalmukrah buu yidhi oo mukruhu ma waa mukalaf buu qabaa siduu u badan yahay mukrahu innagu waxaynu leenahay war mukraha ha la kala qaadqaado mukraha xaalatu likraaha waa in la kala qaadqaado xadiidkan rasuulku uu yidhi sala allahu calayhi wasalam markuu ka hadlay rufica alqalam markuu rasuulku ka hadlayo marfuuculqalamka ama waxyaabaha laynaga dhaafay ummadayda waxa laga dhaafay buu ah markuu rasuulku soo tirinayey nisyaankii iyo markii la soo tirinayey wa cama sukrihu calayhi iyo waxa lagu qasbo haddii lagu qasbo shayga lagugu qasbay laguma qabanayo oo laguma cadaabayo ila waa lagu qasbaye hadda fuqahadii baynu xataa arkaynay oo inalahayd kitaabkii soonka ahaa een maraynay haddii lagu qasbo oo lagu yidhaahdo cun intaad dheregtuun baad odhani waan soomanahay haddee waad dhergeysay inanka yaree aabbuhu uu dilayu garaacayo cun leeyahay waynaga ilahayn aabuhu markuu baastada soo hor dhigana ha qaato si fiican ha u cantuugo hooyadu markay sharaabka iskaga deji tidhaahdana ilinma dilaysa iyadu ye hooye waan soomana iga daa ha yidhaahdo hadda u cunayaa hoo iskaga deji may waan soomanahay qofkan qasbaya unbaad wax ka qaadanaysaa yo isagu ku hanjabaya ma ogtahay kolka waxaynu arkaynaa inuuna soonkii xataa kaa buraynin haddii lagu yidhaha xaaskaaga qasab ku dalaaq ama qasab kufur oo xataa dalaaqii ku dhaaa ku dhawaaqdo miyay kaa furmi ama gabadha xaafadoodu qasab ku furaa ku tidhaahdo ama adiga xaafadiinu qasab ku furaa ku tidhaahdo ama cid kalaba qasab ku furaa ku tidhahdo wixii ma socdo ikraahuma socdo dee kolka waxaynu haynaa dhinaca axaadiistaasi waxay ina tusaysaa qofka mukraha ah inaan loo qabanaynin oo sheekeennan waynu khilaafsanna jamculjawaamica ayayba taageeraysaaba xataa tawxiidka waxaa la yidhi ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma'inu biliimaan eegada aayaddani waxay toos kuu tusaysaa qalbiga inuuna ikraahu gelin dee ilaa man ukriha qofka diinta aflagaade la yidhaa ee la qasbo ee aflagaadeeya waa diintiibuu aflagaadaynayaa laakiin wa qalbuhu mudma'inu biliimaan qalbigiisu wuxuu ku degan yahay maxay iimaanka ilaan qas isaga qalbigii ma ma ikraahi wa qalbuhu mutma'inun bil iimaan waxa la wax mushkilada oo uu leeyahay ma jiro waxa kale culimadu yiraahdeen mas'aladu haday tahay mas'alatu al-qatl mas'alatu al-qatl haday tahay dil hadii la wiraar hebelow kaalay ninkan dil hadaa dili weydidna waan ku dilayaa hebelow kaalay dil hadaa dili weydidna waan ku dilayaa ma inta dishaad oranaysa waa la igu qasbay askarta waxlayso oo dhani waxay odhan lahaayeen dee waana lagu qasbay kii kiina haystay baana amray oo saas aanu ku laynay waa inuu ogaado dil hadii lagugu qasbo inaadan fulin karaynin isaga waa lagala xisaabtamaya dilka waayo culimadu waxay yidhaahdeen culimadu waxay yidhahdeen mas'alata dil markay ka hadlayeen dilka waxay yidhaahdeen marka lagu yidhaha waan ku dili haddaad dili weydin kollay meesha dhimasha dhacaysa sow maaha laba mid baa dhimanaya soo maaha ama adaa dhiman ama kaa dilaysaa dhiman ama adaa wax dili ama adiga ayuu kani ku dili sooma kolley qof baa dhiman soo maaha kolley qof baa dhimanaye adu iihaar ha samayni naftaada ha dooran iska diido waxa dhaca dhimashun ha noqoto halkaad aduu ka dili lahayd adiga ha kaa dilo halkaad aduu ka dili lahayd adigu kaa dilaya mas'aladaa jumhuurtu waxay qaateen haddaad tidhaa hebel baan dilayaa oo waa laygu qasbay in lagu qisaasi jumhuurtu saasay qaateen waa lagu qisaasi dembigaana ilaahay agtiisa waad yeelan war ha lagu dile e dil baa laygu qasbayaan lagaa maqlin ilan isagu waa ihaar e baabul ihaar waa innaga ilaahin gaadhigii bilabiriga ahaa ee hadduu isteerinku ku qabsoomayo kan wadada taagan ha jiidhine kan meesha taagan ha jiidhine kan meesha taagan ha jiidhine adigu ama gidaarka ku dhac ama meelaha ka soo go laakiin ka leexi kan inta kartidaada waa ficilkaaga a isticmaali kartaa nimanka muctazilada la yidhaahdaa mas'alatlikraaha markay ka warramayeen walow culimada ka soo naqlisaa haba kala duwanaadaan e gebi ahaanba iyagu way diideen mukrahu gebi ahaanba mukalaf ma aha bay qabaan mukrah markuu yahay haddii qofka la qasbayo oo mukrahba uu noqdo muctasiladu waxay ku tegeen inuu yahay hayru mukalaf mukalafba maaha bay yidhaahdeen waxayna ku bineeyeen qaaciidadoodii la odhan jiray qaaciidadii la odhan jiray bay ku bineeyeen alqowlu bitaxsiin wataqbiix alcaqliyeyni waxaa kaley ku bineeyeen qaaciidadoodii wujuubu hawaab cala allah takliiftaba ilaahay qofka markuu kalifayaba waxa waajib ku a ah ilaahay inuu hawaab samaynaya bay yidhahdeen alisaaba waa waajib bay ku tahay ilaahay oo haddii waajibka alla kasoo bixi waayo ayaa ilaahay u qabanaya hadaba haddaba masaa'il badan oo ay isticmaalaan oo ay ku dulbinaysteen ayaa jira qaarkood waa dhinac waa lagaga waafaqaa qaarna laguma waafaqsana haddaba waxaa jira muctaziladii iyagu gebi ahaanba saasay u diideen waa duuduub mayna kala qaadqaadin mukraha xaaladihiisii wax alla waxay u kala qaadeenba ma jirto culimaduna shuruuday u xidheenoo qofka ku dilayaa waa inuu qofkaa awood badan yahay oo awoodaad iskaga celisaa waa inayna jirin markuu ku qasbayo hadduu ku qasbayo od iska celi kukaa yari hadduu ku qasbayo uu ku yidhaha yari ninkan dil haddii kale waan ku dilayaa dee ka xoog weyn tahayba hadda haddaad disho ka horana tiraa wii qasbayey waruba kaa yari yahaye ilayninay awoo awood baad haysaa aada isticmaali kartaaye waa inaad bila awood tahay oodan qofkan iska celin karaynin waa inuu ficilku dil yahay jumhuurtu siday qaateen dil waa inuuna ahayn dil hadduu dil noqdo dee dilaysid zinada oo kale haddii ay tahay oo mas'alada aad leedahay waa laygu qasbayaa zino oo kale hadday noqoto taana waa masale laga dooday agarka culimmadu waxay yidhahdeen ma yeelayo walow laga badan yahayba oo ay dilku mas'aladaa dilka culimada qaarkood itifaaq bayba soo naqliyaan mas'aladaa dilka inaan marnaba qof la qasbay inuuna qof dilaynin mas'alada sinadana in badan oo kamid ahi waxay yidhaahdeen maya qofku waa laygu qasbay ma odhanayo wal asaxu waxa sixo badan imtinaacu takliifi lkaafili qofka kaafilka ah takliifkiisu inuu mamnuuc yahay waa qofkan waxba ogeyn walmulja'i qofka mulja'a ah ee shayga loo baahiyey aan ka bayri karaynin isna inuuna mukalaf ahayn lalmukrahi ka mukraha ah maya mukrahu waa mukalaf oo isagoo mukalaf ah ayaa waxyaabaha qaarna ilaahay ka dhaafay oo wax dembiyuu ku yeelanayaa ayna jirin waxyaabaha qaarna dembi buu ku yeelan karaa lilmukrah halkaasuu la maray sheekhu mukraha mukalaf buu qaatay halka aw jamculjawaamic inuuna mukalaf ahayn ka qaatay saddexdaa mas'alo saddexdaba sheekhu xagga ansaxa ayuu ka maray oo waa masaa'il khilaafiya waxayna salka ku hayaan masaa'il kale ayay salka ku hayaan oo takliif bilmuxaal iyo takliifulmuxaal masaa'il la yidhaa ayay salka ku hayaan mas'alo afraad ayaa jirta wayatacallaqu wuxuu ku tacalluqayaa ama uu ku xidhnaanayaa alkhitaabu khitaabku wuxuu ku tacalluqayaa waa khitaabkii ilaahay e oo amar iyo nahyi iyo waxyaabihii oo dhan ah wayatacallaqu wuxuu ku tacalluqayaa alkhitaabu khitaabku wuxuu ku tacalluqayaa cindanaa annaga agtayada wuxuu ku tacalluqayaa bilmacduumi shayga la waayey tacalluqan tacalluq buu ku tacalluqi tacalluqa oo macnawiyan macnawiya waxaa jira mas'alo la yidhaahda baa jira horta xukun ma la saaraa shay macduuma shay aan jirin xukun ma la saaraa oolma la odhanayaa shaygaasi isaga oo maxaanku idhaahdaa aan ahaynba wax jira ayuu ilaahay xukunkaa saaray waa takliifu macduum shay macduum oo la xukumayo oo l mukalaf laga dhigayo mas'aladaa sheekhu wuxuu qaatay in macduumku uu mukalaf yahay muctasiladu si toosa ayay u diideen oo waxay yidhaahdeen war wax macduum ihi mukalaf ma noqon karo ee ka daaya haddaba mas'aladan ah macduumkaa mukalaf laga dhigayaa hadday tahay macnaheegu isagoo macduum ah ayaa la rabaa inuu waxan sameeyo ama isagoo macduum ah ayaa la rabaa waxaa inuu daayo taasi suurtagalba ma aha cid tirina ma jirto oo sidaa mukalaf marnaba uma noqon karo laakiin qolada tidhi tacdi eh, takliifulmacduum wuu jiraa oo sheekhu uu ka mid yahay waxay u wataan ama ay u jeedaan kelmadda maadaamo khitaabka ilaahay uu horreeyey bay qabaan oo khitaabkii ilaahay uu horreeyey macnuhu wuxuu noqonayaa qofkaasi markuu yimaad isagoo shuruudda takliifka dhammaystirtay mukalaf buu noqonayaa oo maalan innaga ee waxa awaamir ay ina saarayn markii qur-aanka rasuulka lagu soo dejinayey ayaa la lahaa salaadaasi waa waajib dee wujuubkii markaa jiray ee la samaynayey inagoon jirin buu ina fuulayey laakiin markaa nimaadno inaan la nimaad sidaasay ku macneeyeen halkaasay la mareen waad la socotaa haddaba takliifulmacduum rag badan baa u hiiliyey oo yidhi war macduumka markaynu uga jeedno xilliguu yimaado isagoo shuruudda dhammaystirtay mukallaf buu noqoni wax mushkilada male waayo waa mukalafkii la amrayey ee maxkuumu calayhiga ahaayo macduume xaakimkaaba noqon kare bay yidhaahdeen macduum halkaasay la galeen waa masale adag maxkuumkaba maaha maxkuumu calayhigaba maahae xaakimka laftiisaba maxkuum ayaa noqon kara bay yidhahdeen macduum xaakimkii ayaa isaga laftiisba isagoon jirin hadduu doono wax ku amraya bay yidhahdeen oo talow maxay uga jeedaan xaakimka macduum noqon kara waa masale adag waxay yidhaahdeen rasuulku sala calayhi wasalam isagoo hadda dhintay ayuu axaadiistiisii oo dee hadda aan joogin ayuu axaadiistiisii waxna inagu waajibiyey waxna inagaga xarimay miyaadan arkaynin bay yidhaahdeen inuu rasuulku isagoon joogin oon jirin awaamirtiisii hadda ay ku saaran tahay ay ku saaran tahay xaakimkaaba macduum noqon kara bay yidhahdeen waxaa lagu yidhi war xaakimka sawnagii isla garanay xaakimku inuu ahaa allah rasuulkuna sal allahu calayhi wasalam xukunka ilaahay un inuu bayaaminayey xaakimku macduum ma noqon karo ee mas'aladaa afka ka ilaaliya baa lagu yidhi mas'aladaa xaakimka afka ka ilaaliya baa lagu yidhi xaakimku macduum buu noqdaa wayatacallaqu wuu ku tacalluqayaa alkhitaabu khitaabka ayaa ku tacalluqaya cindanaa anaga agtayada bilmacduumi mid macduum ah waa bishay ilmacduum shay macduum ah oon la ayuu ku tacalluqi tacalluqan tacalluq buu ugu tacalluqi tacalluqa oo macnawiyan macnawiya si macnawiyu ugu tacalluqayaa ma aha tanjiizi waa si macnawiya ayuu ugu tacalluqayaa afar mas'alo oo afartuba maxkuumu calayhiga ah ayuu halkaa kaga baxay sheekhu waxa weeyni qofkii aynu nidhi kaafilka iyo kaynu nidhi mulja iyo kaynu nidhi maxay mukraha iyo macduumka afartaas afartaasaynu ka baxnay dib wuxuu ugu laabtay xukunkiibuu dib ugu laabtay imise dhinac baa xukunka aynu ka aynu ka baranaynaa baynu amaan ka daraasaynayna afar dhinac afartu maxay ahaayeen waa xukunka laftiisa kow xaakimka laba maxkuumu calayhiga saddex maxkuumu bihi maxkuumu bihigii baan hadda ayuu doonayaa inuu galo maxkuumu bihigii shaygii la xukumayey ayuu doonayaa inuu galo xukun marka shay laynagu markuu xukun yimaad ma'muuru bihi baa jira sooma wax layna amraya ayaa jira soo maa ma'muuru bihi kii layna farayey ayuu ka hadlaya kolka kaasi marka la eego xukunka qeybtiisuu ku xidhnaanayaayo waynagii usoo qaybinay xukunka khitaabulwadci iyo khitaabu takliif khitaabulwadci markaynu eegno maxaynu u qaybinay khitaabulwadciga shan baynu ka dhignay sababtii iyo maanicii iyo shardigii iyo sixadii iyo fasaadkii shantaasaynu ka dhignay waa halkan aynu kaga hadli doonaa cashirkeenna soo socda insha allah khitaabu takliifkana lix baynu ka dhignay oo ama shan baynu ka dhignay ama lix oo waxaynu nidhi waa waajibkii iyo sunnihii iyo xaaraantii iyo makaraahiyadii iyo iyo waxaan doonayaa khilaafu khilaafulowlihii iyo ibaaxadii haddaba culima mas'aladan marka axkaamta la sheegayo waxa ku kala duwan qaabka loo sheegayo culimada usuulka iyo culimada fuqahada culimada usuulku xukunka laftiisa ayay halka sheegan xukunka laftiisa kolka marka la sheegayo maxaa la odhanayaa ijaab baa la ijaab iijaab iijaab baa wujuub la odhan maayo wujuub la odhan maayo eg waa xukun baa laga hadlayaa xukunku wuxuu samaynayay dee iijaab buu samay waxbuu waajibinayay iijaab baynu odhan masaadirtaasaynu qaadanayna iijaabka odhanaysa halka fuqahadu ay ka qaadanayaan waajib shayga waajibay oo dee xukunku iyo waxa kala duwan halku ku tacalluqayo fuqahadu halku ku tacalluqayay ka hadlayaan xukunku halku ku tacalluqa khitaabullah almutacalliq ee almutacalliq bificli mukallaf fuqahadu ficilka mukallafay ku tacay ka hadlaan salaada iyo zakada iyo ayay ka hadlaan usuuliyiintuna salaada ki waajibiyay bay ka hadlaan ee ki waajibiyay zinada kii xarimay bay ka hadlaan sunnaha kii sunnaha ka dhigay bay ka hadlaan khitaabkii sunnaha ka dhigay kolkaa iijaab iyo waxaynu oranaynaa taxriim iyo xaggaasaynu aynu iyaga ula kaci doonaa fain iqtadaa hadii uu dalbo fain iqtadaa hadduu keensado faacilku waa alkhiaab fain iqtadaa hadduu keensado waxa weeye waa khiaabkii dalabulkhiaabkii fain iqtadaa hadduu keensado ficlan ficil hadduu keensado ficilka oo hayra kafin kafi iyo hadhid aan ahayn ficil hadduu khitaabku keensado ficilkaasina hadhid ad shaygaa ka hadhayso uuna ahayn iqtidaa'an keensi jaaziman go-an si aan khiyaar ku jirin oo si go-an haddii lagu yidhaha waxaa u samee maxaa la odhanayaa khitaabkaa khitaabkaa ficilka dalbaya waa ficil ficil markuu yihi sheekhu hayra kafin buu yidhi oo hayra kafin wuxuu u raaciyey mas'alaa jirta odhanaysa war horta waxaan laynagu layna amrayo ee awaamirti ihi ma wada ficil baa mise ma aha wada ficil ficil uunbay rag badani qaateen inay yihiin oo inaga nidhaa fikiguba ficlulmukalaf buu ka hadlaa oo xataa tarkigii baa ficil laga dhigayaa kii oo la eegayo dhinaca kafiga xagga kafiga kii oo la eegayo ayaa tarkiga ficil lagu macnaynaya markaa fain iqtadaa hadduu keensado khitaabku ficlan ficil hadduu keensado ficilka oo hayra kafin hadhid kayrkeed ah shaygaa ka hadh laguma leh ee shaygaa samee baa lagu leeyahay iqtidaa'an keensi jaaziman go-an si adag baa lagu yihi waxaa u samee fa iijaabun waa waajibin waa waajib odhan maysid waajibin baad odhan waajibin khitaabkaasi iijaab buu sameeye waxbuu inagu waajibiyey waa salaata oo kaleba dee maalan markaan soo qaadano ow amase iqtadaa wuxuu keensaday ficlan ficil buu keensaday ficilka oo hayra kafin intaasaa loo soo qadaraya ow hayra jaazimin sawma odhan halka ow hayra jaaziminta ow hayra jaaziminta waxaad usoo qadari aw iqtadaa ficlan hayra kafin iqtidaaan intaasaad owda iyo keyrka dhexdooda soo qadari aw iqtadaa wuxuu keensaday khitaabku ficlan ficil buu dalbay ama uu keenay ficilka oo hayra kafin kafi iyo hadhid aan ahayn iqtidaa'an dalbid hayra jaazimin aan go-nayn ficil baa lagu yidhi samee laakiin si go-an laguma odhan ee liman yashaa baa lagu raacin karaa sidii rasuulku xadiidkii uu ku lahaa sunata sunnaha salaatulmaqribka liman yashaa kaa bayna alaadeenaynka udhaxeeya liman yashaa uu rasuulku u lahaa sala allahu calayhi wasalam kol hadduu khayruuljaazim yahay oo qaraa-inta sunnaha uu wato sida liman yashaa oo kale fa nadbun nadbi baa la odhanayaa nadbi baynu odhaniyoo waa sunnayn shaygaasaa sunno laynooga dhigay ama laynoo jideeyey ka horena waa laynagu waajibiyey oo iijaab buu ahaa kana nadbi buu ahaa sunnayn buu ahaa laynoo sunneeyey halkaa maxaynu ku maraynaa hadda laba qodob waa iijaabkii iyo nadbigi labaduba ma ficil bay ahaayeen mise kafi bay ahaayeen ficil eeg ficil hayru kafiya bay ahaayeen saw ma aha ficil hayru kafiya bay labaduba ahaayeen samayn baa labadaba laynaga dalbayey haddii kahadhid lagaa dalbo waa kafi markaa waa ficil kafiya baa la odhanaya ficil kafiya ow kafan baa la dalbay aw iqtadaa wuxuu dalbay kafan kafi iyo kahadhi shayga aad ka hadha ayuu dalbay kafan iyo jaazimana iqtidaan baad soo kala dhexaysiini aw iqtadaa wuxuu dalbay kafan ka hadhid buu dalbay iqtidaaan dalbid jaaziman go-an shaygaa inaad ka hadho haduu khidaabka ilaahay ku tacaluqo uu shaygaa ka hadh lagu yidhaha si go-anna laguu yidhaa fa taxriimun waa xarimid waa xaaraan ha odhan taxriim xarimid dheh xarimid taxriim waa masder ma ogtahay tahay waa mucadde fa taxriimun waa xarimid khitaabkaasi wuxuu xarimayaa shayga inaan samayno sida walaa taqrabu zina oo kale aayaddaasi waa khitaabullah almutacaliq bificli lcibaad ama bificli lmukalaf oo qurbigu waa ficil adigu aad samayn kartid oo waad u dhowaan kartaa dee waa khitaabkii ilaahay oo ku tacalluqaya qof mukalafa ficilkii maxaana uu dalbayaa kafi buu dalbayaa inaan ka hadhno ama aan ka fogaano dhowidaa ayaa la dalbayaa waa fa xarimid markaa ow hayra jaazimin halkay ku qoran tahay ma haysaa ow hayra jaazimin waxaad halkaas oo qadaray owda iyo hayrada aw iqtadaa wuxuu dalbay kafan aw iqtadaa wuxuu dalbay kafan hadid iyo reebtoon ayuu dalbay iqtidaa'an dalbid hayra jaazimin aan jaazim ahayn oon go'nayn binahyi nahyi buu ku dalbay nahyiga oo maqsuudin loo qasdayo nahyi loo qasdayo fakarahatun culimada usuulka koodna karaaha shadiida bay yidhaahdeen maxay yidhahdeen ama karaaha shadiida bay u yaqaaniin ama karaaha qura ayay yidhaahdeen waa fa karaahatun haddii shay laga laynaga dalbo inaan ka tagno si go-niyana aan la inooga dalbin oo dee jasmi ku jiro aan la inooga dalbin fa baa la odhanaya nahy naskha nahyi khaasiina uu ku soo arooray nahyigan maqsuudka ah maqsuudka khaas baa looga jeedaa nahyi maqsuuda oo talow ma nahyi aan khaas ahayn baa jira ha culimmadu waxay yidhaahdeen culimo marka sunnayaasha oo kale aan ka hadlayno sunnayaasha maalan marka lagu yidhahdo sunatu duxada tuko ama sunatuleylka tuko naskan kuu sheegaya inaad sunnaha tukataa wejigiisan manduuqa ah sunnahanuu ka hadlaya oo tuko ayuu ku leeyahay sunnahan waa dhinaca manduuqa dalaalada nudqiyada marka aan eegayno wuxuu ka hadlayaa inaad ficilkan samayso laakiin dhinac kale oo ka soo hor jeeda baa jiro oo xagga shaygan samayntiisa ka tegiddiisana nahyi buu yahay oo marka duxada tuko lagu yidhaa waxaa lagaa diidayaa ama lagaa nahiyayaa inaad ka tagto haddaba nahyigaasi ma maqsuud ma khaas ba nahyi gaaroo duxada ha ka tegin ku yidhi dee ma aha duxada ha ka tegin nahyi gaari kuma jire kii ku amray ayaad u daliishanaysaa yee ku yidhi tuko ka tegiddeedu inayna fiicnayn baad u daliishanaysaa nahyigaasi khilaafulowla la odhanayaayo nahyi khaasa ama nahyi maqsuuda buuna ahayn laakiin matalan hadda masaajidka adoo weyse qaba markaad soo gasho adoo weyse qaba markaad masaajidka soo gasho haddaadan bilaa weyse ahayn dee tukun lagu odhan maayo adoo weyse qaba markaad soo gasho diintu waxay waaa sunnada rasuulka aynu ku ognahay laba ragcadood oo maxay la yidhaah taxiyatulmasjid oo la tukado waa sunne labada ragcadood haddaba labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka ee sunnaha a ah tukashadoodu waa sunne nas gaaraa ku soo arooray ka tegidooda oo diiday waayo xadiis buu rasuulku ku yidhi qofku markuu masaajidka soo galo muxuu yidhi muxuu ahaa falaa yejlisanna sawmaha yuuna fadhiisan ilaa inuu tukado eeg yuuna fadhiisan fadhigii waa la diiday oo nahyi baa ku soo arooray kol haddaba haddii fadhiisigii nahyi ku soo arooray ama taxiyatulmasjidka ka tegidiisii hadduu nahyi ku soo arooray dee way kuu muuqataa inay karaahiyadaasi ka adag tahay karaahiyadii duxa ka tegidda oo kale dee midna waa in karaaha shadiida oo kale la yidhaah ama karaaha oo kale in la yidhaah midna ikhilaafu owlo oo kale la yidhaah weeye oo kale ayaa loo kala duway oo culimmadu ay labada magac ugu kala sameeyeen walow usuuliyiinta qaarkood ayna waxba saa usii kala duwinba kaana waynu haynaa aw iqtadaa wuxuu dalbay khidaabkii ayaa dalbay kafan ka hadhid ayuu dalbay laga hadho iqtidaa'an dalbid gayra jaazimin an jaazim ahayn binahyi nahyi buu ku dalbay nahyiga oo maqsuudin loo qasdayo fa karaaha weeye ow amase bikayri maqsuudin mid aan loo qasdaynin baa lagu dalbay fa khilaafulowlaa khilaafulowla weeye ow khayara ama wuu doorgeliyeyba ficilkii iyo tarkigii ayaa laynoo layna door doorgeliyey fa ibaaxatu waa ibaaxo iyo bannayn weeyi laynoo bannaynayo halkaa maxaan ku haynaa xukunkii halkaa ma kaga baxnay qaybihiisii ama aqsaamu lxukun aynu nidhaahno ama aynu nidhaahno waa maxkuumu bihiga ama ma'muuru bihigii aynu nidhaahno waxaynu halkaa ku maraynaa imisa lix baynu maraynaa lix qodob ayaynu halkaas karaahiyada iyo khilaafulowlaha markaan kala saarno mas'alo usuuliyiintu in badan ay ka hadlaan baa jirta oo ah takhyiirka maxaa takliif khitaabu takliifka loogu daray khitaabu takliifku muxuu ahaa dalabu maa fiihi kulfa ama ilzaamu maa fiihi kulfa labada kii la qaataba takhyiirku ma isagaa ku jira kolkaa dalab wax lagaa dalbayaba maahe wax lagu laaziminayana maahe takhyiirka ha laga khitaabu takliifka kuma jira bay rag badani qaateen waxa loogu daray uun min baabi tatima unbaa loogu daray baabku hadhamaystirmee dhammaystirme takhyiirku ma aha dalab deeshay shay mashaqa ku jirto lagaa dalbayo iyo ku lagugu laaziminayo toona ma aha halkaasay takhyiirka la mareen qolana waxay yidhahdeen war takhyiirka xagga lagaga darayo khitaabu takliifku xagga ficilkiisa maahee waa xagga aaminidiisa waa inaad aamintaa eh, eh, takhyiirka shaygani inuuna dee axkaamtii kale midna ahayn uu mubaax kuu yahay qoloba meel bay la mareen haddaba lixdaa waa inaan culima tacriifinaa lixdii xukuneen hadda ka soo baxnay ijaabkii waa inaan tacriifinaa oo maxaanku dhaha nadbigii waa inaan tacriifinaa oo taxriimkii waa inaan taxriifinaa tacriifinaa oo karaahada waa inaan tacriifinaa oo khilaaful awlaa waa inaan tacriifinaa oo takhyiirka waa inaan tacriifinaa wuxuu yidhi sheekhu wa curifad waa la gartay xuduuduha xuduuddeeda iyo tacaariifteeda waa la gartay tacaariifta ay leeyihiin lixdaasiba waa la gartay talow yaa gartay halkeese lagu gartay wa xuduuduha waxa weeyi si dimniya buu sheekhu uga hadlayaayo kuu soo celin maayo buu ku yidhi hada hadalkan horaa laga gartay hadalkeenan horeen hadda ka hadlaynay fa in iqtadaa ficlan hayra kafin markaynu ka hadlaynay ijaabka quyuud baa la socotay quyuud oo iqtadaa ficlan baynu ficlan laazim baynu ka dhignay ficlan hayra kafin baan ku qayday iqtidaa'an baan ka keenay jaaziman quyuuddaasi waxa ka soo dhex baxaya ijaabku wuxuu yahay oo tacriifkii halkaas waa iijaabka halkaasa lagu gartay hadda waajibka ma aha waa iijaabka tacriifu liijaab halkaasa lagu gartay maxaan idhaahdaa haddaba tacriifu liijaab tacriifu liijaab markaan ka hadlayo waxaynu odhanaynaa waa khitaabullaahi almutacalliqu ama khitaabullaahi almuqtadii khitaabullaahi almutacalliqu bificli lmukalaf almuqtadii ficlan gayra kafin iqtidaaan jaaziman iijaab buu inoo noqday markaa halkan horena ka qara halkan horena ka garanay markii nadbiga laga hadlayo khitaabullaahi almutacalliqu bificli almukallaf almuqtadi ficlan gayra kafin iqtidaa'an gayra jaazimin halkaasaa laga gartay nadbigiina tacriifkiisii markaan taxriimka iyo xarimidda ka hadlayno khitaabullaahi almutacalliq bificli almukallaf المقتضي كفا جازما المقتضي اقتضاء كفا جازما markaynu ka hadlayno nahyiga maqsuudka karaahiyadana khitaabullaahi almutacalliq bificli lmukalaf almuqtadii kafan iqtidaa'an gayra jaazimin binahyin maqsuudin markaynu ka hadlayno eh, khilaafulowlaha khitaabullaahi almutacalliqu بفعل المكلف الم... المقتضي فعلا المقتضي كفا بان دوني المقتضي كفا اقتضاء غير جازم بغير مقصود بغير مقصود بنهي مقصود بكره كانه بغير نهي مقصود وبغير نهي مقصود markaynu takhyiirka ka hadlayno khitaab ullaahi almutacalliq bficli اlmukalaf maxaynu odhanaynaa almuqtadii maxaynu nidhaahnaa almuqtadii takhyiiran bes takhyiiran ma odhanaysid ibaaxadii marka ka hadla almuqtadii takhyiiran haddaba sheekhu wa curifad waa la gartay buu yidhi xuduuduha tilmaamaheegii waa la gartay oo mid kasta xadkiisii waa la gartay xagga horaa laga gartay sheekha waxaa lagu bushiyey warnihu xadka saddex baa loo qeybin jiray mid waxaa la odhan jiray xad midna waxaa la odhan jiray rasmi midna waxaa la odhan jiray dee kii uu odhan jiray tacriifkii lafdiga la odhan jiray ama lafdiga ama rasmigu iska hoosgelayaaba hala yidhaahdo labun buu kolkaa noqonaya xadka waxaa loo yaqaana tacriifka waxaa loo yaqaana inuu xad yahay iyo inuu rasmi yahay sheekhu hadaba hal quyuudaa hore talow ma xadbaa waxaa laga garanaya mise waa rasmi waxa laga garanaya maxay noqonayaan quyuudda horta xadka ma la kala garanayaa xad iyo rasmi ma la kala garanaya culimo haddii shayga lagu tacriifiyo jinsigiisa iyo fasalkiisa xad baa loo yaqaanaa haddii shayga lagu tacriifiyo jinsiga iyo khaasadana dee wax mantiqo lfalaasifa ay yidhaahdeen baa jira jinsi iyo khaaso ama fasal iyo wax kale haddii lagu tacriifiyo oo daatiyaadka laga tago rasmi baa la yidhahda xad lama yidhaah waxaa la ogaaday sheekhu halkan hore quyuudda uu sheegay inayna xad ahayn baa la ogaaday oo jinsi iyo fasal kama koobnayn ereyada xagga hore laga fahmayey maxay noqonayaan haddaba maxadbaa mise waa rasmi waa rasmi sheekhu markuu yidhi wa curifat xuduuduhaa waxaa la gartay in meesha uu rasmi yaallo e, inayna xadi oolin oo waxa la yidhi sheekhu muxuu xad u yidhi ile waa la ogyahay inayna meeshu xad ahayne wa curifad waa la gartay xuduuduha xuduuddeeda waa la gartay muxuu odhanaya rusuumuhaa muxuu odhan waayey bay yidhaahdeen qoladan asxaabu usuulku waxba ma kala saaraan rasmiga iyo ma kala saaraan iyo xadka kolkaa isku mid bay u isticmaalaanoo dib uu inooga keeni doonaa tacriifka markuu ka hadlayo wax wax lagu tilmaamo oo dhan ayay kolkaa iska xad iska odhanayaan kolka taana waynu arkaynaa sheekhu wuxuu doonayaa dhowr erey inuu yaro eego oo isfangala wuxuu yidhi wal asaxu waxa sixo badan taraadufulfardi faralka iyo walwaajibi waajibku inay isku mid yihiin faral iyo waajib marka la eego waa isku mid ee ma kala duwane buu ku yidhi waa qowlka asaxa ah taraadufu lfardi walwaajib waxba luqadooda dib ugu baydhi mayno oo faral iyo waajib luqada maxay ahaayeen odhan mayno maxaan ku idhaa maxaa looga jeedaa istilaaxa odhan mayno wuxuu ihi sheekhu wal asaxu taraadufu lfardi walwaajib waajibka iyo faralku way isku macno oo way isfangalaan madhabka xanafiyada ayaa ka duwan oo isagu wuxuu leeyahay war faralkana waxaanu u naqaanaa ka naska qadcigiihi uu sheego waajibkana waxaanu u naqaanaa ka kayru qadcigu uu sheego oo maalan xanafiyadu waxay odhanayaan qofku salaada markuu tukanayo inuu qur'aan akhriyo aayad qur'aanaa sheegtay oo ilaahay muxuu yidhi faqra'uu maa tayasara min alqur'aan haddaba inaynu suurad inaynu suurad akri qur'aan inaan akrino faral bay u haystaan xanafiyadu salaada markaad gasho inaad qur'aan akhrido faral bay ku macnaynayaan inaynu salaada markaan ku jirno faatixada khaasnimadeeda akhrinana sunnada rasuulka ayaa ina tustay oo rasuulkaa yidhi laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab maadaamoo sunnadii ay ka hadashay inaynu faatixada gaar ahaan qur-aankuna uu ka hadlay inaynu qur'aan akhrinno way kala saareen oo kaa qur'aanku sheegaye dalaaladiisu qadciga yahayna fard faral bay yidhaahdeen kan sunnadu ay sheegtayna waxay yidhaahdeen maxay waajib bay yidhaahdeen oo waajibka iyo sunnuhu xanafiyada agteeda waa kala duwan yahay wal asaxu waxa asaxa fardi faralka iyo wanwaajibi waajibku inay isku macno ay israacayaan kal manduubi waa manduubka iyo walmustaxabbi mustaxabka iyo wa tadawuci tadawuca iyo wa sunnati sunnaha oo kale afartan ereyna waa annaga isku mid buu yidhi agtayada waa asaxa manduubka iyo mustaxabka iyo tadawuca iyo sunnaha iyo kuwayaal badan una sheegin sida nafliga iyo muraqabu fiihiga iyo xasanka iyo kuwa yaal una sheegin baa iyaguna jira waxaasoo dhani waa isku wada macno qura ayuu noo leeyahay bay yidhaahdeen walow culimmadu ayba tilmaameenba oo culimmadu ay ku yar kala khasiseen ay yidhaahdeen waxyaabo lagu kala baydhbaydhayo oo kuwani ay ku kala duwan yihiin baa jira sunnada waxay yidhaahdeen waa wixii mar iyo laba rasuulku uu sameeyo sunno marka la odhanayo wixii mar iyo laba uu sameeyo waxaan doonayaa cafwan wixii rasuulku uu ka caado dhigto ee uu rasuulku u badnaa samayntiisa sunnaa la odhanayaa waxa mar iyo laba uu sameeyana mustaxab baa la odhanayaa waxa uuna rasuulku samaynin ee insaanku iska doortana ee owraad iyo tirooyin gaar ah ama dee qiyaas iyo waxa kula soo baxo ee laakiin rasuulku uuna samayninna tadawuc baa la odhanaya saddexda sidaasay kala yidhaahdeen sunnadu waa waxa rasuulku u badnaan jiray inuu sameeyo sunnaha la odhanaya markuu rasuulku u badnaa mustaxabkana waa wuxuu mar iyo laba sameeyey tadawucuna waa waxa qofku qiyaas iyo meelo kale daliilo kale uu kala soo baxay ee la sheegin rasuulkaoo samaynaya sala allahu calayhi wasalam tadawuca inta uu ka aamusayna waa caam oo saddexda macnaba way baraan wal asaxu qowlka asaxa ah taraadufulfardi faralka iyo walwaajibi waajibku inay isku mid yihiin weeyi kalmanduubi ka manduubka ee la suneeyey iyo walmustaxabi mustaxabka iyo wa tadawuci tadawuca iyo wa sunnati sunnada oo kaleba weeyi waalkhulfu khilaafkanina lafdiyun waa lafdi khilaafka mid waxa loo qaybiyaa ereyga khilaaf la macnawi iyo lafdi baa loo qaybiya macnawigu waxa weeye ka wax weyn laysku hayo wax weynka laysku hayo waxaa la yidhaahdaa khilaaf eh, macnawiya maalan haddaynu imika nidhaahno inagu war niman duhurka yaynaan masaajidkan ku tukanine aynu dareerno oo haddaynu nidhaahno aan ku tukano hee maalan eh, magaalada meel yaroo ka baxsan afar iyo toban daqiiqa duhurkii ka dhimane inageeya meel eh, hawadaas aynu iska oon dhammaanteen isla garanno laakiin markii la dareerayey unbu sheekh maxamed oo guddoomiye yidhi albaabkaa ka dareera albaabka meel kaliya laga dareerin sheekh xagga fadhiyana wuxuu may kan ka dareera labadaa sheekh way iskhilaafeen khilaafkoogu ma macno weyn buu ku fadhiyaa horta isagu layslama ogola bixidda bixidda ma laysla ogol yahay halka la tegayana ma laysla ogol yahay maxaa laysku hayaa wasiilada halka la marayaa laysku hayaa saw maaha khilaafkaasi macno buuran ma laho lafdi baa la yidhaahdaa laakiin hadduu mid yidhaahdo aynu tagno hadda midyana uu yidhah maya duhurkii baa jooge hala joogo labadaa qof khilaafkoogu ma lafdiba mise shaygii xukunka lafdiisii baa laysku hayaaba hala taga iyo hala tegin baa laysku hayaa khilaafka macnawi iyo lafdi baa loo qaybiya sheekheenu wuxuu yidhi walkhulfu khilaafkani lafdiyun waa lafdi khilaafka ereyadan laysku hayo ee asaxa anigu aan kuu soo qaaday ragga qaarkoodna ay ku kala duwan yihiin waa khilaaf lafdiya buu ku yidhi sunnaha qodobka kale waannahu nadbigu waannahu isaga oo nadbiga ama sunnaha ihi manduubku laa yajibu ma waajibo itmaamuhu in la dhammaystiro haddaad hadda laba ragcadood oo sunno a gasho inaad dhammaystirtaa waajibkuguma ahee waad ka bixi kartaa buu ku yidhi waad ka bixi kartaa haddaad masalan kitaab qur-aana soo qaadoo suurad akhri istidhaahdo inaad dhammaysaa waajibkuguma ahee waad joojin kartaayo waad ka tegi kartaa sunnaha in la dhamaystiraa waajib ma aha masalada waxaa inagu khilaafsan xanafiyada xanafiyadu waxay qabaan in la dhamaystiraa waa waajib sunnaha waxay yidhahdeen waxaanu u daliishanay aayadda qur'aanka ah ee rabbi yidhi walaa tubdiluu acmaalakum hooy camaladiinna ha burinina walaa tubdiluu acmaalakum camaladiinna ha burinina in camalkaaga aada buriso waa arin adag adag adag bay yidhahdeen culimadu waxay yidhahdeen war maye eh, aayaddu sunnaha kama hadlayse walaa tubdiluu acmaalakum riyo iyo shirki iyo istus iyo waxyaabo kale camalkaaga ha ku burinin sunnuhu laakiin ma inaad dhammaystirtaa waajib ma haddii la qaato sida xanafiyada waxa ka dhalan kitaabka qur'aanka a ah markaad bilowdo in lagu yidhahda ha ka kicina dhammee dee qur-aanka o dhan qur-aanka o dhan waa musxafka waa qur qur'aankeeni ilahay noo soo dejiyey waa kuu sunnaha inaad akhridaa haddaba haddaad bilowdood bilowdo dee ka kicina soddon kaba dhammee yaa yidhi markaa taa waa arin adag soddon kaba ma dhammayn karno oo odhan mayno soddon kaba ha la dhammeeyo waa mas'alo adag weey sunnuhu ma ma waajibo haddaba oo ku waajibi maayo sunnaha markaynu ka hadlayno dhammaystirkiisu ma waajibo waxaa jira mas'alo kale mas'alo kale ayaa jirta oo ka duwan mas'aladaa kale waxa weeye waa mas'alada odhanaysa maalan bal hadda u fiirso oo xajka marka la gudagalo ama cumrada marka la gudagalo xajka iyo cumrada sawka la dhammaystiro culimadu saw islama oga in xajka iyo cumrada la dhammaystirayo ma ma la og yahay xajka iyo cumrada in la dhammaystirayo ha ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi wa atimu lxaja waalcumra haddaad hadda cumro sunna ah wa atimu lxaja waalcumra haddaad xaj iska gasho sunna xaj baad sanadka niyootay adoo intaasoo jeer hore xajiyey hadduu kaa fasahaado xajku xajkii baa kaa xumaaday ama kaa fasahaaday waxaynu arkaynaa ama inoo muuqanaysa hadduu fasahaadkaasi ku yimaado xajka waad dhammaystiraysaa sida xaajiga xajkiisu saxan yahoo kalun baad u wadanaysaa ilayn nas qur'aanaa yidhi wa sheekhu mas'aladaasuu ka hadlaya oo xajkuba isagoo sunno ahaa ama cumraduba sawka haddana dhammaystirkeegu waajib ah maxaad u kala qaadeeneed tidhaahdeen xajkuna waa waajib sunnihiisa in la dhamaystiraa cumradana waajib maaha wuxuu ku yidhi wawajaba wuu waajibay waa itmaamku fi nusuki nusuga oo ah xajka iyo cumrada liannahu isagu waa nusuga e ka fardihi waa faralka oo kale niyatan xagga niyada iyo wa hayraha iyo niyada kayrkeed xagga niyada iyo kayrkeed waa sida faralka oo kale ayaa loo niyoodaayo acmaashoo dhan bay iska wadaagaan kol hadday xaggaa ka midoobeen isaga waa la dhammaystirayaa dee aayad gaaru sheegtayna wayba jirtaayo ilaahay baa yidhi wa atimu alxaja waalcumrata lilaah xajka iyo cumrada ilaahay dartii u dhammaystira oo ilaahay u dhammaystira halkaa waxaa inoo muuqata halkaa waxaa inoo muuqata sunnuhu inuuna waajibaynin khitaabu takliif baa dhammaaday khitaabulwadci iyo cashirkeenna dambe ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam